isyaada diriraya gaalaada gumada goo kastaa ku beegsada garnalaada ku ganaa geesiyaada diriraya gaalaada gumada oo kastaa ku beegsadaa garnelaada ku ganaa gabdhaheene kufsadeen gacanlaadeenee layeen garacyada soo dulay gummac roosaas ku rida gabdheenee kufsadeen gacallaadeene layeen garacyada soo dulay gummac ku rida gummac ku rida geesiyada diiliraaya gaalaada gummada goob kastaa ku beegsada garnalaada ku ganaa geesiyada diiliraaya gaalaada gummada oo kastaa ku beegsadaa garnelaada ku ganaa guryahooda ku gubaa geeshkii fircown weyane waddankoodii waa ibliis gowrac ku wadaajida guryahooda ku guwa geeshkii fircoon weeyane guddoonkoodii waa ibliis gowrac ku wadaajida gowrac ku wadaajida geesiyaada diiriraaya gaalada gummada goo kasta ku beegsada garnalaada ku ganaa geesiyaada diiriraaya gaalada gummada wax kastaa ku beegsadaa garmelaada ku ganaa gargaarkii allaa yimid gees waliboo duunida gaaloway ku jabtayo gabbalkoodii baa dhacay gargaarkii allaa yimid gees waliboo duunida gaaloway ku jabtayo gabbalkoodii baa dhacay gabbalkoodii baa dhacay gaalaada gummada goo kastaa ku beegsada garnalaada kuugana geesiyaada diiriraaya gaalaada gummada goo kastaa ku beegsada garnalaada kuugana